meel in lagu qoro weyn wa huwa mafcuul bihigu alsmu waa isim mafcuul bihigu waa isim halkaas waxaa caddaatay ficilna maahan xarafna maahan mafcuul kaaso isimkaasoo almansuubu oo la nasbiyo la kordhigay dhigay mafcuul bihigu majruur jar asliya lagu jaray ma noqdo marfuucna ma noqdo laakiin waa dhici kartaa inuu mafcuul bigu noqdo majruur bxarfi jari zaa'idi mafcuul bigu ma noqon karo majruuru bxarfi jarin asliyin mid xarfu jar asla lagu jaray ma noqon karo laakiin muxuu noqon karaa majruuru bxarfi jarin zaa'idi kaas waa noqon kara waa mansuub mafcuul bigu wa huwa mafcuul bigu alsmu waa ism aladii waa ismka yaqacu uu ku dhaco calayhi korkiisa alficlu ficilka ficilkiyaa ku dul dhacay wadaalika mihaalki naxwi qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale darabtu zaydanaan garaacay hadda garaacidaadii zayday ku dul dhacday zayd waa ism waana mansuub garaacidii na asaga dushiisay ku dhacday waa kaasa mafcuul bih waa shaygii la sameeyey warakibtu lfarasa faraskii ayaan koray rukuubkii koritaanku faraska korkiisu ku dhacay ka darabtu ficlu wafaacilu zaydan mafcuulu bih rakibtu ficlu wafaacilu alfaras mafcuulu bih raabteeda maanta looma baahna waa la yaqaana maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay almafcuulu bihi yuطlaqu waxaa lagu iطlaaqaa cinda naxwiyiina naxwooleyda agtooda calaa maa lafdi istajmaca calaa maa lafdigii istajmaca kulansaday oo aruursaday halaaثata umuurin saddex arrimood isim kulansaday saddex arrimood aa mafcuulu bihi lagu iطlaaqaa alأwl arinka ugu horeeya an yakuuna sman lafdigaas waa inuu ism yahay falaa yakuunu mafcuul bihi ma noqdo ficlan aw xarfan labadaas midna ma noqdo waa inuu ismi waa haani arinka labaadu kulansaday an yakuuna isimkaasu mansuuban waa inuu yahay falaa yakuunu mafcuulu bihi ma noqdo marfuucan kula rafciyey walaa majruuran kula jarayna ma noqdo oo xarfu jar asliya lagu jaray laakiin xarfu jar zaa'ida waa lagu jari karaa qur-aanka marka la joogana zaa'id lama yidhaahdo ee maxaa la yidhaahdaa sila hal taraa min fuquurin fuquuran hal taraa samada ma ku aragtaa min fuduurin falliiran meel ay ka kala dilaacday ama ka qarartay ma ku aragtaa samada bal fiiriya maya lagama yaabo hal taraa min fuduurin mintu waa silo fuduurin waa mafcuul biigii fuduuran wey waa mafcuul bihigi marka min silaa waa lagu jeri karaa hadday carabi tahayna min zaa'id bahaad iska leedahayba wahaaliu arrinka sadexeeya oo uu kulansaday isimka mafcuul bihiga laleeyahay an yakuuna waa inuu noqdo ficlulfaacili faacilka ficilkiisii qad waqaca mid ku dhacay caleyhi korkiisa waa inuu dul dhacay ficilkii faacilku sameeyey faacilku wixii uu sameeyey dushiisa waa inuu ku dhacay wlmuraadu laakiin meeshaan fahm ficilaa ku dul dhacay macnaheeda fahm wاlmuraadu macnaha loola jeedo biwuquuci dhicidiisoo calayhi mafcuulka uu ku dul dhaco tacaluquhu waa in ficilku ku tacalluqo bihi mafcuulka saasaa loola jeedaa ficilku waa inuu mafcuulka ku tacalluqo sidaasaa loola jeedaa sawaan waxaa isku mid ah akaana noqoye daalika tacalluqaasu calaa jihati hubuuti sugnaansho jidkeed iyo dhinaceed calىa jihati hubuuti sugnaansho jihadeed naxw fahimtu darsa darsigii waa fahmay fahimtu waan fahmay adarsa fiiri hadda fahamkii faacilkii fahimtu mutakalimka faacilkiiya ficilka uu sameeyey waa fahmidda fahmiddu darsigay ku tacalluqdaa waana lagu sugayoo laga anfima fahamka waa lagu sugaa darsiga waa fahmay uu leeyahy laga anfima ma fahmin ma laha ah, marka fahamku meeshuu ku tacalluqaa waa darsiga weliba waana loo sugaa am kaana ama ha ahaado tacalluqaasoo calaa jihati nafyi in laga anfinayo nawo lam afhami darsa darsiga ma fahmin hadda fiiri lam waa xarfu nafyi wa jasm wa qalbi afham waa ficilka mudaarici jasmiday faacilka waa damiir musatir ujuba suran ana adarsa waa mafcuulu bih hadda fiiri fahamku darsiga kuma duldhicin waaba laga anfi laakiin waa ku tacalluqaa meesha aad fahamka aad leedahay ma aanan fahmin waxaad leedahaa dersiga marka ficilkan oo ah lam afham afham ficilkaa ku tacalluqa ah, ficilkaa ku tacalluqa marka lagu leeyahay ficilkiya ku dul wuquucaas wuxuu noqon karaa xisan wuxuu noqon karaa macnawiyan labada waa noqon karaa xisan waa noqon karaa darabtu zaydan zaydan garaaci garaacidaada ujeeday ku duldhace rakibtulfarasa faraskaan koray koritaanku adoo ujeedo ku duldhaca faraska kaas waa xisi macnawina waa noqon kartaa ittaqullaaha allah ka baqa allah nafculu biha laleeyahay ah. soo ma jeedin taqwadu maxay la allahay ku tacalluqdaa axadka laga baqayaa alla ah soo ma jeedin ittaqullaaha soo ma jeedin ittaqullaaha waxaa leedahay tacalamtu lmas'alata masaladiyaan tacallamtu lmas'alata ah, barashadaadu mas'aladay ku tacalluqdaa ah, waa ku tacalluqaad leedahay ee eh, hadda waxaad ujeeddo masalada ku duldhacay maa jira maya laakiin waa ku tacalluqa tacallumkaagi wuxuu ku tacalluqaa waa mas'alada marka waxaa leedahay marka lagu leeya maxaa loola jeedaa ficlu faacili qad waqac calayh an yakuuna ficlu faacili qad waqac waxaa leedahay almuraad biwuquuci waa inuu ficilku ku tacaluqo ah. sawaaء akaana dalika tacaluqaas ha noqdo calaa jihati hubuuti waa lagu sugaa naxwu fahimtu darsa am kaana calaa jihati nafyi naxwu lam afhami darsa labada midku noqon karo anwaacu mafcuul bihi mafcuul bihiga nuucyaalkiisa haada maxaluhaa qaala wuxuu ihi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf ibn اajrumi wahuwa mafcuul bigi qismaani duu qismayni waana qaybood inu saaxiibu noqo duuda maxaan usoo qadara ku dhawaaq adiga ha cabsani duu maxaan usoo qadara maa sidiisa u daayo wahuwa mafcuul bigi qismaani laba qaybood wey maxaan duu usoo qadara aduu mayla socotaa yariiska haye maxaan usoo qadara intaasa laga ra mubtadaha iyo qabarka waxaa shardi ah inay ismudaabaqeeyaan marka haddee huwa waa mfrad mudakara damiir u laabta qismanina waa musan ma ismudaabaqaynayaan laakiin huwa maxaa mudaabaqaynaya duud duudaa mudaabaqaynaya marka lafdigii mubtadahii qabar mudaabaqaynayaan soo qadara si mubtadahii qabarku isku waafaqaan wa huwa mafcuul bigi qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo wey aahiru waa mid aahira wa mumaru iyo mid mumara faaahiru labadaas u qaybsa mafcuul bih aahir iyo mumar faaahiru mafcuulka daahirkaa maakii wey taqadama uu soo hormaray dikru la sheegidiis mafcuul bihi daahira waa noo soo hormaray waa noo soo hormaray darabtu zaydan warakibtu farasa waa kaasa labadaas wey wlmudmaru mudmarkiina qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiiba wey mutasilun mid la xidhiidha bicaamilihi caamilkii la siiyey lanna damiira laa yatasilu ilaa bicaamilihi adamiir laa yatasilu ilaa bicaamilihi damiir wax aan caamilkiisa ayn lama xidhiidsano haddaad maqasho damiir mutasila waxa uu la xidhiidsana waa caamilkiisii ku camal falay waa caamilkiisii ku camal falay waxa uu la xidhiidsana soo ma jeedid marka maxaa yala damiir wax aan caamilkiisa ayn lama xidhiidsano hadduu rafcisan yahay waxa caamilkii rafciyu la xariirsan yahay damiirku fii maxali rafci markuu yaalo hadduu fii maxali jari yaalana caamilkii jarayuu la xidhiidha hadduu fii maxali nasbi yahayna caamilkii nasbiyuu la xidhiidha damiir laa yatasilu ilaa bicaamilih damiir laa yatasilu ilaa bicaamilih hmm. waxaad leedahay marka laba u qaybsamaa damiirku mutasilun mid la xidhiidha bicaamilih ومنفصل mid ka socan can caamili labadaas uqaybsama mid caamilkiisii nasbiyey waa mafcuul bihi damiirkaana caamilkii nasbiyey mid la xariira iyo mid ka soocan labadaas uqaybsama falmuntasilu midka la xariira caamilkiisa اثnaa caشhaرa waa labiyo toban labiyo toban w اثnaani lilmutakalimi وa خamس lilmukhaطabi وa خamس lilgaa'ibi waa sidaa taqini wahiya labiyo tobankii darabani anuu igaraacay wy zaydu ninkii zayda darabani anuu igaraacay darabani laba miisaan axraabay inta kale adaa laga raba maxaa waa waxaad taqaano oo wax badan ku soo maray daraba ficlu maadin mabniyu cala اlfatxi laa maxal la min اlcraab ni canunu lilwiqaaye mabniyu cala اlkasri laa maxal lah min اlcraab walyaa waxaad tidahdaa horta intaadan gaadho darabani daraba ficl maadi mabni cal ai laa maal min اraab wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiruu huwa yacuudu calىa zayd ila waxaan idhi zaydun darabani zayd marka huwa aad iska leeda tahay wa nuunu lilwiqaaya walyaa damiiru mutaصil mabniyun calى sukuuni fi macal nasbi mafcuul bih marka yaadaasaa mafcuul biya maxayna tustaa mufrad mudakara amase mufrad ah, muanasa waa iskugu mid ayada lilmutakalim waxba ay tustaa mutakalimkaas wuxuu noqon karaa mudaker wuxuuna noqon karaa muanas waxay tustaa yaadaasu lilmutakalimi waxda وزayd زayd darabnaa anaguna garaacay darba فicl maadi mبني عalى الفتح la محل لh من الإعراab وفاaciل ضمير مستطر جawاaزا تقدير هو يحud عalى زayd na ضمير متصل مبني عalى السكون في محل نصب مفعول bه waay na maxay tusaa lilmutakalimi almucadimi nafsahu aw macahu hayru waa iyadii khalaas sidaas kuwa wa zaydun zayd darabaka aduu ku garaacay kaas taasaa mafcuul bigiiy wa zaydun zayd darabakii gabadhii aduu ku garaacay wa zaydun zayd daraba kuma labadiinaanu idin garaacay wa zaydun zayd daraba darabakum maydin dhigaa ya darabakum raggiinan badanuu idin garaacay wa zaydun zayd darabakunna dumarkiinan badanuu garaacay wa zaydun zayd daraba wuxuu garaacay hu ninkii maqnaa wa zaydun zayd daraba wuxuu garaacay haa gabadhii maqneed wa zaydun zayd daraba waa garaacay huwa zaydku humaa labadii maqnaayeen wa zaydun zayd daraba waa garaacay hum raggii badnaayoo maqnaa wazaydun zayd mubtada usoo wada qadaro daraba waa garaay huwa zaydku hunna dumarkii badnaayo maqnaa taasu waa mafcuul bihi mutasil ah oo caamilkiisa la xidhiira raabtiisa waa la iska wada rabaa dhammaan insha allah wlmunfasilu damiirkii ka socmay caamilkiisaoo mafcuul bihiga ahaa waa damiir oo mafcuul bihi ah oo caamilkiisii ka socmay itnaa cashara labiyo toban wey wahiya labiyo tobankii iyaaya aniga waiyaana annaga waiyaaka miho adiga waiyaaki gabadhiha adiga waiyaakumaa labadiinna waiyaakum raggiinaan badan waiyaakunna dumarkiinaan badan waiyaahu ninkii maqnaa waiyaaha gabadhii maqneed waiyaahumaa labadii maqnaayeen waiyaahum raggii badnaayoo maqnaa waiyaahunna dumarkii badnaayo maqnaa fiir meeshan waa kuu bilaaba ayada mid walbaa lagu bilaaba kadib adaa lagu rabaa inaad sisaxa ku keento oo aad ka qiyaasato iyaaya waxaad tidhahdaa maa akramta taada iska kordhi maa akramta niyahu adugu ma adan karaamayn ilaa iyaaya anigaad ikraamayn fiiri marka maa akramta maa naafiyatun akramta ficlun wa faacilun ilaa daatu stinaai nuqaatun laa camal lahaa mabniin cala sukun ila maal m iyaaya iya damiiru naصbin munfasiru mafcuulu bihi mabniin cala sukuni fi maal nab ya-da keligeed wey wax mafcuulka iyaaya waxaa rabaa iyaadaas keligeed wey iyaadaas keligeed iyaa damiiru naصbin munfasilu mafcuul bihi mabniy calى sukuni fii maal mabi walyaa xarfu daalu lilmutakalimi waxda dhe iyaaya iyadaas keligeeda xarfu daalu lilmutakalimi waxda haddana taada kordhig maa akramta niyaho maadan karaamayn ilaa iyaana annagaadna karaamayd annagaadna karaamayd maa naafiyatu akramta ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaai mulqaatun laa camal laha mabniyin calaa sukuuni la maxal lahu min alicraab iyaana iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniyin calaa sukuuni fi maxal nasbin ma xarف daal lilmutakalimi wa macahu غayruhu waxaad tidhahdaa lilmutakalimi almucadimi nafsahu aw macahu غayruhu naad xarfu daalin waa xaraf naado iyaadaa isima iyaadaa keligeed isima oo mafcuul bigiya kuwaana waa xuruuf tusaya mafcuulkan xidda loola jeedo waa xuruuf lawaaxiq a la ihahdaa mafcuulkay ay haleelaan si loogu garto cidda loo isticmaalay naa xarfun daalun lilmutakalimi almucadimi nafsahu aw macahu kayru lawaaxiq a la yidhahdaa sharaxay kugu imaanaya lawaaxiq in la yidhahdo iyaaka iyaaka iyaaka godtaada markaa waxaad tidhaha maa akramtu anugu ma aanan karaamayn anugu ma aanan karaamayn ilaa iyaaka miyahu adiga maahan maa naafiyatun akramtu ficla wafaacilun ilaa adaatu istinaai nuqaatun laa xaml laha mabniyun calaa sukuuni laa maxala la min acraab iyaaka iyaa damiiru naصbin munfasilun mafcuulu bihi mabniyun calaa sukuuni fii maxali naصbin wlkaafu xarfu daal lilmukhaadabi almudakri waxda xarfu daal lilmukhaadabi اmudakri lilmukhaadabi اmfradi اmudakri xarfu daal lilmukhaadab اlmfrad اlmudakri waiyaaki taada god markaad soo qadaraydo ficilka iyo faacilka faacilka damir mutakalim ka dhig maa akramtu anugu maanan karaamayn ilaa iyaaki gabar yahay adiga maahane maa naafiyatun akramtu ficlan wa faclin ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa xaml laha mabniin calaa sukuuni la maxal lah min alciraaq iyaaki iya damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniin calaa sukuuni fii maxal nasbin walkaafu xarfun daalun lilmukhaadabati mufradati lmu'anasa mabniyun cala alkasri la maxal lah min alciraaq waiyaakumaa taada iska god maa akramtu anigu maanan karaamayn ilaa iyaakumaa labadiinan maahani maa naafiyatun akramtu ficlu wa faacilu ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa xamla lahaa mabniyun calaa sukuuni la maxal lah min alicraab iyaakuma iya damiiru naصbin munfasilu mafcuul bihi mabniyun calaa sukuuni fii maxali naصbin kumaa olkaafu xarfu khidaabi wlmiimu xarfu cimaadin wاlأlifu xarfu daalu calى tasniif wiyaakum soo qadar ficilka iyo faacilka taadana god maa akramtu anigu maanan karaamayn ilaa iyaakum raggiinan badan maahani maa naafiyatun akramtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camal lahaa mabniyun calaa sukuuni la maxala lahu min alicraab ilaa iyaakuma iyaa damiiru nasbi munfasilun mafcuulu bihi مبني على السكون في محل نصب كنا حرف دال للمخاطبات آه. حرف دال lilmukhaaabaati xarfun daalun lilmukhaadabaati macnaha lijamacati inaas almukhaadabaat wey lijamaacati inaas almukhaadabaat wa iyaahu taada saas rabta u shaqla marka aa ka gudubtay meeladakashada maa agramta adugu maadan karaamayn ilaa iyaahu inkii maqna maahayn darabtana maxaa leedaa maa akramtu anugu maanan karaamayn ilaa iyaahu inkii maqna maahan meel rabta ka shaqla marka aa laga gudbay meelhebla ka shaqa khiyaara alwisi marka saddexdaas dariiqa ay ku socota ha isku qalbi ha sii dayn waa lagu sheegay waa ammaane saaxib wa iyaahu maa akramtu anuu maanan karaamayn ilaa iyaahu ninkii maqna maahan maa naafiyatu akramtu ficlu wa faacilo ilaa adaatu istinaai iyaa damiiru naصbi munfasil mafcuul bihi mabniyu calaa sukuuni fii maxali naصbi wlhaa xarfu daalu lilgaa'ibi اlmufradi اlmudakr nin keligiisu maqana tusi iyaahu laakiin iska ilaali weliga allah marka laga hadlayo oo hadaasoo kale u laabayda mufrad mudakr oo haa'iba layskuma yidhaah waxaa la yidhahdaa wadamiiru yacuudu calى اllah aw calى lafdi اjalaala waxa weeyaan si baabkaas dadaa ku kufee ha kufinu ha simbirixan ilahay maad leeda waa qaaim waa maqan warba igama hayo miad leeda waa iga maqan ya maya waa qatar waa la iska ilaaliya meelahaasoo kale waa lagu simbirrexdaa ee makhluuqaadan ka hadlaynaa haddee wayaahaa taada saarta u shaqlo hadde shantaan dambe maa akramtu anigu maanan karaamayn ilaa iyaahaa ma naafiyatun akramtu ficlu wafacayl ilaa adatu istinayn iyo damiiru naصbin munfasil mafcuul bi mabniyun calaa sukuni fi maxa naصbin humaa xarfun daalun lilgaa'ibayni aw ilgaa'ibatayn laba maqanu tusa labadaas mudakarna waa noqon karaan muanafna waa noqon karaan marka labadaba waa ku banaanta waxaa leedahay xarfun daalun lil muana alaaib lilmuana alaaib iska dhig lilmuana alaaib ah, mulaqan lilmuana alaaib mulaqan mudakarna ha noqdo ama muanas ha noqdo kala qaad male ah, humaado lilmuana alaaib waiyaahum waxaad soo qadarataa ficilkii iyo faacilkii taada saa rabta ushaqa maa akramtu maa akramta taad rabtaa dhigi kartaa ma akramtu maanan karaamin ilaa iyaahum raggii badnaayo maqna maahanin ilaa daad waxaa tidhahdaa maa naafiya akramtu ficlun wa faacilu ilaa daatu istinaa iyo damiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniyun calaa sukuuni fii maxal nasbin hum xarfun daalun lijamaacati dukuuri alghaa'ibiin lijamaaca lijamaacati dukuuri alghaa'ibiin aada leeda wayaahuna soo qadaro ficil iyo faacil taada saa rabta u shaqlo maa akramtu maa akramta maanan ma adan karaamayn ilaa iyaahuna dumarkii maqna maahane maa naafiyatun akramtu ficlu wa faacilun ilaa daatu istitnaan mulqaatun laa camala lahaa mabniyun calى sukuuni la maxala lahu min alcraab iya damiiru naصbin munfasilu mafcuulu bihi mabniyu calى sukuuni fi maxali naصbin huna xarfu daalun lijamaacati اinaasi اghaa'ibaat xarfu daalun lijamaacati اlinaas alghaa'ibaat maxamed muxydiin cabdilxamiida wuxuu ku yidhi waa noqdaa u noqon waayo laakiin hadda halkaan xaa keenay waa noqdaa ismausul mafcuul bihi waa noqdaa waa noqdaa wa aquulu waxaan leeyahay maxamed xidiina hadlaa oo sharxi raba matnigii wa aquulu waxaan leeyahay u yidhi yanqasimu lmafcuulu bihi yanqasimu waa qaybsamaa almafcuulu bihi ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa alawalu kan ugu horeeya alظaahiru waa daahir wahaani mid labeeyaana almudmaru waa mudmar hadda daahiriya amaaba la halmaamo waqad carabta horaad u soo garatay anna daahira dhaahirka maa lafdi weyn yadullu tusa calaa macnaahu biduuni ixtiyaajin asagoon u baahan ilaa qariinati takalumin hadlid calaamadeed aw khitaabin la hadlid calaamadeed aw qaybatin maqnaasha calaamadeed isim tusaya maqsuudkii iyo shaygii loogu talagalay asagoon waxaas u baahnayn kaasaa la yidhaha daahir wa ana almudmarana maa lafdi weeye laa yadullu aan tusayn calaa macnaahu ilaa biqariinatin calaamad maahane calaamado min haadihi اqaraa'ini ahalaa saddexdan qariino ka mida ah, qariina aw qariinatu khidaab aw qariinati hayba famihaalu daahiri mafcuulu bigii daahirkaa mihaalkiisii daraba muxamedunaa wuxuu garaacay bakran daraba ficilkii mxamedun waa faacilkii bakran waa mafcuulkii oo isim daahira noqday wayadribu khaalidun khaalidaa garaaca camran ee hadda mafcuulka waxaa nasbi karaa waa ficil maadiya waxaa nasbi karaa waa ficil mudaarica waxaa nasbi karaa waa ficlu amar intu waa nasbi karaa ficilkii maadiga ah mafcuul waa nasbi karaa misaalkiis xuu noqday daraba muxamadun bakran mafcuul big waa nasbi karaa mudaaric isagoo ويضرب محمد مرا ويضرب khالd ويضرب khالd مrا وqطف waa soo goostay زهرة ubax ubax ayuu soo goostay oo beertii ka soo gooyey qaطفa فiعل maadi الفتح لا محل له من الاعراب سmاaعيل فاaعل qaطفa مرفوuع وعaلاaمة رفع dmة ظاaهرة في اkير mن يuجيiب عaن سuaaل مشhكiل geesiyaal saasaa la rabaa saasaa la rabaa haye bal haddagaasaan ku fiirino fiiri misaalka haddaan aan ceraabayo qadafa ismaaciilu zahratan ismaaciilu maxaa loo tanwiini waaye ismaaciilu loo dhihi waayo waa ismu ladii laa yansarifu mal maanic min asarf wuxuu yaha waxa sarfiga u diiday alcalamiyatu wاlcujma jazaka allahu khayr wazaadaka allahu xirsan wafahman haaqiba waxifdan qawiya maa sha allah qadafa ismaaciilu zahratan qadafa ficl maadi mabniy cala fatxi la maxal lahu min alcraab ismaaciilu faacilu qadaf marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri saaratan mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirih wayaqdifu mudaaric iyo muqadam waa isku mid mudaaric haddana u bedel wayaqdifu waa goosana ismaaciilu ismaaciil zahratu ubaxu goosana yaqdifu ficl mudaaric marfuucu litajarud min anaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri ismaaciilu faacilu yaqdifu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri zahratan mafcuul bihi mansuuq wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri taas waa isimkii daahirka ahaa wayanqasimu lmudmaru mudmarkii waa qaybsamaa mudmarkii almansuubu la nasbiyey ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa mafcuul biigu daahiriyo mudmar ma noqdo daahir waa aragnaye mafcuul biiga damiirka laba u qaybsamaa laba nooc wey maha laba xabo laba mir maaha waa laba nuuc kiiba labaiyo tobanu sii noqona laba nuuc u qaybsamaa alwalu qismiga ugu horeeya almuttasilu waa damiir mutasila su-aal adag yaa ka jawaabaysa mid adag wey marka ah, haye damiirku waa mutasila la yidhi yuu la xariirsana caamilkiisu la xariirsana sax jazaaka allahu khayr maasha allah allaha ku barakey saasaa la rabaa caamilkiisu la xariirsana lanna damiira laa yatasilu ilaa bicaamili damiir baa wax kaleba la xariirsana wa aani nuuca labeeyaa almunfasilu waa midka caamilkiisii ka soocmay almunfasilu waa soocmay yuu ka soocmay can caamilihi saasaad leedahay ama almutasilu midkii la xiriirsaday caamilkiisa fa huwa daabidkiisa waa kana fa huwa midka caamilkiisa la xiriira maa damiir weeye laa yubtadau bihi lkalaamu hadalka aan lagu bilaabo karin walaa yasixu uusan ansaxayn wuquucuhu dhicitaankiisa bacda ilaa uu dhaco fil ikhtiyaari khiyaarka dhexdiisa ah, hadalka laguma bilaabo karo adoo khiyaar lena ilaa ka gadaal ma dhigi kartid haddii gabay iyo daruuratu shicir uu ku yimaado waa gaar laakiin adoo khiyaar le bacda ilaa ma dhaco marka mutasil maxaa lagu yaqaan laba calaamo hadalka laguma bilaabo karo adoo khiyaar lena bacda ilaa ma ridi kartid haddaad gabay ku dhex jirto waa dhici karta ah, sidaas ina maalik ugu imaanay ajrub hadaad fahamto adig inta iska dayn abkan ina maali akrisan kartaa ta ta ukaado inta kale adarshada iska ag fariise laakin sax ufahna jrun haddaana jrun fahmina kawaa ka fahmi ma ujeedaa xaa la socda ina maalig intaasuu keena wadu اtisaalin minhu maa laa yubtada walaa yali ila اkhtiyaaran abada waxna lama socda intaasaad halkaas ku qaadayn intii nafli lagaaga dhigaa si aad ugu wardido usa kaaga lug soo ma jeedi waa sidaas marka maxaa la yidhaha mutaصil fahuwa mutaصil maa damiir weeye laa yubtada aan lagu bilaaban karin bihi damiirka alkalaam hadalka laguma bilaaban karo fiiri haddee aduguba fiiri darabani ya-daas ma lagu bilaaban karaa hadalka ah. wax ku bilaabi kara madale hataa adugu ku dhawaa hadde ayada ka bilow ma lagu dhawaaqi karaba marka hadal laguma bilaaban karo walaa yasixu mana ansaxayo wuquucu dhicitaankiisa bacda ilaa ilaa ka gadaal inuu dhacaana ansixi me fi likhtiyaari daruuro haddaan laga hadlayni khayaar aada leedahay ah, fi likhtiyaari waxaa laga ictiraasa la iska ilaalaa fi shicir shicirka qofkan gabyaya khiyaar ma leh gabayga hadba jiidana ah, isaga hadba dhinac u jiida laakiin ah, qofka khiyaar kale ma dhacayo oo hadda fiiri adiga ya-dan keligeed ya-daasoo sidaasoo keligeedoo reeban aduu ilaa ka gadaa ma dhigi karta maa darabtu ilaa hadde ku dhawaaq bar ku dhawaaq lamada suuray karo ma dhacdo maa darabtu ilaa maba lagu dhawaaq waa kaasaa mutasil daabidkiisi iyo xadkiisi lagu sheegay hadda waa lagaa rabaa ama lmunfasilu ama almunfasilu midkii ka socmay caamilkiisa fa huwa caamilkiisa midka ka socmay maa lafdi weeye yubtadaw lagu bilaaban karo bihi maaga alkalaam waa lagu bilaaban karaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iri iyaaka waaba lagu bilowda hadalka sooma jeed isagaaba lagu bilowda aayaddu ba halkaasi ka bilaabata sooma iri hadalkiaba lagu bilaa aayadaaba lagu bilaaba iyaaka waa kaasaa bacda ilaana waa dhici kara bacda iyaaka waa nag maanta dhan soo wadnay maa darabtu ilaa iyaaka iri bada ilaa dhaca ilaa iyaaka marka bacda ilaana waa dhaca hadalkana waa lagu bilowda saasaa lagu yaqaan munfasilka wa ama almunfasilu fa huwa munfasilku maa lafdiga yubtadaw bihi lagu bilaabana alkalaamu wayasixu uuna ansaxaya wuquuqu dhicitaankiisao bacda ilaa uu dhaco fi lkhtiyaari khiyaarka dhexdiisa maahan gabay dhexdiisa walilmutasili mutasilkii ina cashara lafdan labiyo toban lafdiyaa usugnaaday mutasilku labiyo toban lafdiyu leeyahy alawalukan ugu horeeya alyaa waaya wahiya yaadaas lilmutakalimi qof hadlayu sugnaatay alwaaxidi oo keligiisa waajibu waxaana waajiba an yufsala in lagu kala bixiyo baynahaa yadaas iyo wa bayna alficli ficilka nasbiyo ku camalfalaa binuuni nuun nuunta tusamaa lagu magacaabo nuuna wiqaayatin nuun wiqaayo in lagu kala saaro a waajiba intaasuu dhihi doona ina maalig wa qabla iyo nafsi maca alficli ltuzim nuunu wiqaayatan walayse qadnudin wal sidaasuu dhihi doona sooma jeed waxba ku kordhinma waa intaas ah, intuuba sheega ah, marka kan faham laxwo waa fahamtay daad inta fahamtay inta nafta caqli awooddaada inta iskugu gey ah, inta kaleeto waa iskaga raaxayso naxwo markaad halkaan aada fahamto haddaadan fahminna waxa weeyaan wax ka dhib badan ma lahaa len waxaadan fahmaynoo lagugu dul akraayo waa culays marka halkanaynu kula dhaafin dhib dambe waxaa waajiba ya-daas iyo ficilka nasbina in lagu kala saaro oo loo dhaxaysiiyo nuun magaceeda la yidhaha nuunulwiqaaya sidaasaa waajiba naxwo aطaacanii waa u adeecay muxamadun fiiri aacanii muxamadun aطaaca ficlu maadin mabniyu calى اfatxi laa maxal lah min alraabi aad leeda fiiri aطaaca ficlu maadin mabniyu ala fatxi laa maxal lah min araab ni anuun lilwiqaaya mabniyu cala kasri la maxal lah min araab walyaa damiru mutaصil mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin mafcuul bihi muqadam mafcuul bihi muqadama wey محمد فاaعل أطاaع مؤخر مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في akhره hadda yadii oo adacani yadaasaa mafcuul bi ah waa damiir oo mutasil ah oo mafcuul bihi noqday ficilka nasbiyana waa maadi mudaaric iyadoo lagu nasbiyo haddana kutusaa wa yudiicuni waxay adeeci doona bakru yudiicu ficl mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wa nuun lilwiqaaya walyaa damiru mutaصil mabniyin calى sukuni fi maxal naصb mafcuul bihi muqadam بكر فاaعل يطيع مؤر مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في aر hadda محلشhاaج waa mحe يطيعني yaadaas waa ضميir متصلoo مفعل bه نoqday intaasuu ka raba فiعilka نصبiyeyna waa maحay مضاaرع أyadoo فiعل أمر نصبiy dana kuu keena waa aطعني iyo aeع ya bكر bkro bkro iyo aeع aطعني iyo aeع adic ficlu amri mabniyin calaa sukuuni laa maxala la min alcraab wa faacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta ni ama liwiqaaya waliyaa damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxal naصb mafcuul bihi ya xarfu nida ma naaba mabniy calى sukuni la maxal min اlcraab bakru munaada mufradu calaam mabniy calى dami fi maxali naصbin wathani lafdiga labeeyo oo damiirka mutasilka u iska leeyahay ma wey wahuwa lafdigaasu lilmutakalimi qof hadlaayo usugnaaday mutakalim almucadimi weynaynaa nafsahu nafsadiisa aw amase maxawla jirkiisa uu ahaaday kayruhu kayrkiisa oo waa lala joogaa koox uu hadla naxwu adaacanaa waana adeeceen abnaaunaa caruurteenni adaacanaa wayna adeeceen abnaaunaa wiilasheenni adaaca ficlmaadi mabniin cala اfatxi laa maxalla min acraab naa damiir mutaصil mabniy calىa sukuni fi maal nas mafcuul bihi mqadam abnaau faacilu muaharu marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri abnaau mudaaf naa damiiru mutaصil mabniy calىa sukuni fi maxali jarin mudaaf ilayh wاثالثu lafdiga sadexeeyo damiirka mutaصilka oo mafcuul bihiga noqday u sugnaaday alkaafu maftuuxa waa kaafta la kordhigay wahiya kaaftaasu lilmukhaaطabi mid lala hadlayo usugnaaday almufradi la kala yeelay almudakari oo lab laga dhigay naxw aطaacaka wuu ku adeecay ibnuka wiilkaadii aطaaca ficl maadi mabniyu cala اfatxi laa maxala lahu min اlcraab wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyu cala اfatxi fii maxali naصbi mafcuul bihi muqadam ibnu faacilu muaharu marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi ibnu mudaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniyu cala اfatxi fii maxali jari mudaafu ilayh wاraabicu lafdiga afreeya alkaafu اlmaksuura waa kaaf oo la hoos dhigay wahiya kaaftaasu lilmukhaadabati gabar lala hadlayo ayay u sugnaatay almufradati la kali yeelay almu'anafati gabadhaasoo almu'anafati la dhadigeeyey naxwu adaacaki gabar yahay wuu ku adeecay ibnuki wiilkaagii adaaca ficil maadi mabniyn cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyu al mabniyu cala alkasri fii maxali nasri mafcuul bihi muqadam bnu faacil muaqar marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akili bnu mudaaf alkaafu damiir mutaصil mabniy cala kasri fi maxali jari mudaaf ilayh wاlkhaamisu lafdiga shaneeya alkaafu lmutasilu bihalmiim wاlأlif waa kaaf uu la xiriiro miim iyo alif oo kumaa la yidhi alkaafu wey almuttasilu kaabtaasoo uu la xidhiidha bihaa kaabta almiimu iyo wlif wahiya kaabta alifta iyo miimtu la xidhiidhaan lilmuana muanay u sugnaadeen muana almukhaababi lala hadla muطlaqan xaalan la kala qaadayn sawaءn kaana mudakaran aw muanafan wey naxwu aaacakumaa abnaaukumaa aaacakumaa amase zaydun zayd aaacakumaa labadiina waa inin adeecay mubtado soo qadaro zaydun zayd adaacakumaa labadiina waa ynan adeecay saanu icraabayna zaydun mubtadon marfuucu bilibtidaa وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhر aضاc فعل mاaضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب وفاaعل ضمير مستطر جواaزا تقدر هو يعود على زيد كما الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم حرف حماad والألف waxaa tidhaahdaa كما miimta الميم حرف حماad والألف حرف dال على sidaasa leed markaasaa leeda wljumlau min alficli wlfaacil wlmafcuuli fi maxali rafcin khabaru mubtadayn mubtadi oo zayd ahaa jumladaas khabar uga dhig raabitna yaa ah waxaad tidhahdaa waraabit baynahumaa faacilu adaaca dheh wsaabiu lafdiga wsaadisu lafdiga lixeeya alkaafu waa kaaf almutasilu kaaftaasoo almutasilu uu la xiriira bihaa kaafta almiimu mim uu la xidhiiro waxdaha keligeed miimtu xaalay tahay wa hiya kaata miim keligeed uu la xidhiirto lijamaacati dukuur jamaaca rag ay u sugnaatay almukhaadabiina jamaacadaasoo lala hadlaa naxwu adaacakum zaydun zayd adaacakum waa inaan adeecay warkiina waa yeelay zaydun soo qadaro mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi akhirihi adaaca ficl maadi mabniin cala fatxi laa maxrala min alcraab wafaacilu damiir mustatir jawaasan taqdiruhu yaxudu calaa zayd kun alkaafu damiir mutaصil mabniin calى dami fi maxal nasb mafcuul bi wlmiimu calaamati jamci dukuur wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bi fi maxali rafcin khabaru mubtaday wraabitu baynahumaa faacilu adaaca wsaabicu lafdiga todobeeya alkaaf waa kaaf almutasilu kaaftaasoo almutasilu ay la xiriirto bihaa kaafta annuunu nuun nuuntaasu almushadadatu la shaday wa hiya kaaftaasuna lijamaacati inaaf jamaaca dhadiga ayay u sugnaatay jamaacadaasoo almukhaadabaati lala hadlaa naxwu zaydun zayd adaaca kuna gabdha yahwaynin adeecay zaydun mubtadon marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirihi adaaca ficlmaadi mabnin cala fatxi laa maxal lah min acraab وفاaعل ضمير مستر جواaزا تقدر ويحuد على زيد والكاف ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به والنون cلاaمة جمع نصب والجملة من الفعل والفاaعل والمفعول في محل رفع خبر المبتd والرابط بينهما فاaعل aضاع والثامن لفdiga sideedeeya alhaa waa haada almadmuumatu la goday wahiya haadaasuna lilqaa'ibi mid maqanay u sugnaatay kaaibkaasu almufradi la kala yeelay kaaibkaasu almudakari oo lab ah naxwu zaydun zayd adaaca waa adeecay hu ninkiiu adeecay maqnaa zaydun mubtado marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirih adaaca ficlmaadi mabniin cala fatxi laa maxalala min alicraab wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan faqdiru yaxudu calaa zayd walhaw damiiru mutaصilu mabniin cala dami fi maxal nasb mafcuulu bihi والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدي والرابط بينهما فاعل أضع والتاaسع لفdiga sagaaleeya oo u sugnaaday مفعuل bga ضمير متصل ah alhwh hadaasoo almتصل almutasilu uu la xidhiiro bihaa haada alf alf wahiya haada alf la xidhiira lilkhaa'ibati gabar maqanay u sugnaatay almufradati la kali yeelay haaibadaasoo almufradati la kali yeelay haaibadaasoo almuanafati la dhadigeeyey naxwu zaydun zayd adaaca waa deecay haa gabadhii zaydun mubtadon marfuuqun bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih adaaca ficlmaadi mabnin cala alfatxi laa maxalala min alcraab وفاaعل ضمير مستطر جواaزا تقدر ويعud على زيد hا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر مبتد ورابط بينهما فاaعل أضاaع talow sagaal miثaal haddaan اعraabnay inta kale ma fahmayaan mase waxa weeye inta kalena amay hadda sabab ka dhigtaan intan lama raab maya iska dhamaysta والcaashiru lafdiga tobneeya alhaau waa ha haadaasoo almutasilu uu la xidhiira bihaa haada almimu miim iyo wlif alif waa ha miim iyo alif la xidhiiro maxay tustaa wahiya haadaasu lilmuana muanay u sugnaatay muana alqaa'imin muqan muطlaqan xaalaan la kala qaadin ha kala qaadin maxaa loo jeedaa sawaaun kaana mudakeran aw muanasa naxwu adaacahumaa zaydun ninkii zayd ahaa adaaca waa adeecay humaa labadii maqnaayeen zaydun mubtado marfuuqu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii akhiri adaaca ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru wayaxudu calaa zayd humaa damiiru mutaصil mabniyu cala sukuni fi macal nasb mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi fii maxali rafcin khabaru mubtadai waraabidu baynahuma faacil adaac waayo wlxaadi cashara lafdiga toban iyo koobeeya alhaa waa ha haadaasoo almutasilu ay la xiriirsatay bihaa haada almiimu mim waxdaa keligeed xaalay tahay ha oo miim kaliyu la xiriirto wahiya ha miim kaliyu la xiriirto waa hum ama him lijamaacati dukuuri jamaaca labahay u sugnaatay jamaacadaasu alqaybina maqa naxwu adaaca zaydun adaacahum زayd mbtad mrفوq bاbtidاء وcalaamaة rفci dmة ظaahiraة في akiri aضاac فعل maadi mbni عalى الفتح la mxل min الإعrاaq وفاacil ضميr mstir jawاaزا تqdir وyxud عalى زayd hm ضميr mتصل mbniy عalى السkون في maحaل نصb mfcuل bه والجuملة min الفعل والفاacل والmfcuل bه في maحaل رفع kبر mbtd والrاabط baynهma فاacل aضاc وثاني caشhaرa lفdiga labiyo tobneeya alhawh hadaasoo almتصل ay la xiriirsatay bhaada amru nuun almushadadatu la shaday wahiya haada nuun shidanu la xiriirto lijamaacati اinaas jamaaca dhadigay u sugnaatay alqaa'ibaati maqanaxwu adaacahuna zaydu zayd adaacahuna gabdhihii wuu adeecay maqnaa zaydun mubtada marfuuq biاbtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih adaaca ficl maadi mabniy calى اfatxi la maxalla min اlcraaq وفاaعل ضمير مستطر جواز تقدير هو يحد على زيد هن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول فيه محل رفع خبر مبتدئ والرابط بينهما فاعل أضاع ضمير متصل ومفعول به صحيح waa naga haray waxaa noo haray منفصل aa noo haray وللمنفصل damiirka munfasilkaa oo caamilkiisa ka socan itnaa cashara lafdan labiyo toban lafdi aa u sugnaaday u fiirsada marka qaabka darsigu ku socdo haddaadan fahmin hadhow kuma xeshe kar matniga markaan joognay labi-iyo tobanka damiir oo mutasilkaaho mafcuulu bihiga noqotay labaan ka icraabnay ama saddex inta kalena ka qiyaasaan ku nidi maskaxdaadu ha shaqeey damiirka munfasilka matniga markaan joogna labiiyo tobanka waa raab soo ma sharax markaan nimid labi-iyo tobankii munfasilkaaydan haddana iraab ma waxaad sugaydaa labi-iyo tobanka munfasilkaana in la raabo say ku dheci la matniga lagu soo raabay mase adiga qaama haddaad eraabteeda taqaana qaalama eraabi taqaaniya taas ma dhici karto labi-iyo tobanka munfasilka halkaan ku matniga isla dersiga ka qiyaaso hadda carabka mari aha markaa carabka mari aha walilmunfasili damiirka munfasilka waxaa usugnaaday isna cashara lafan wahiya labiyo tobankii lafi iyaawe murdafatan xaal ay tahay mid la fangeliyo gadaal looga daray bilyaa iyo ya-daasoo lilmutakalim usugnaatay waxdow keligiis xaal uu yahay ow amase naa ayaa gadaal looga daro la fangeliyey Ah, fangalka waa lahaa mootada moota taqaana idinku aras ma taqaana mootada qofka saaran qofka gadaal ka saaran marmar soo laba islama koro kaasan baa la dhaha murdaf waa mid la fangeliyo irdaaf waa saas iyo way murdafatan xaalay tahay mid la fangeliyey bilyaa-iya ah, ya-daas lilmutakalima xaalay usugnaatay ya-daasu mid hadlaya waxdaw keligiis xaalu yahay ow amase naa ala fangeliyey lilmucadimi mid weynaana xaalay mid weynayna xaalay u sugnaatay nafsahu nafsadiisa oona samaxow la jirkiisa qayruhu uu yahay aw bilkaafiyaa la fangeli maftuuxatan calaytaa kaaftu mid la kordhigay lilmukhadabi xaalay u sugnaatay mid lala hadla mukhadab almufradi la kala yeelay almudakari la labeeyey aw bilkaafiyaa la fangeliyey kaaf almaksuurati la hoos dhigay lilmukhadabati la hadla almufradati la kali yeelay almuanafati la nadigeeyey walaa yakfa kaama qarsoona calayka korkaaga baaqi macrifatulbaaqi inta hartay gershada walaa yakfaa ma qarsoona walaa yakfaa ma qarsoona calayka korkaaga macrifatulbaaqi inta hartay gerashadeeda sax miya tani dhiga walaa takfa miyuu dhiga waaba saas waa iyaduna fiicanta labaduba banaane xaliilkadaas kala dhex gashay faacilkii ficilkaa banayday labadaba e walaa takfaa kama qarsoona calayka korkaaga macrifatulbaaqi amilada inta hartay garashadoodu kama qarsoona saas kuwa waصaxiixu qowlka صaxiixa khilaafaa ku jire naxwana lagamaba waaye khilaafe qawaacidka muhiimka ah laga qabsadaahe khilaafkana waa la bartaa markii sursuur ay kaaga hor timaad aad ku fakatide meel katara markay kaa gasho aad ku fakatida khilaaفka waa la bartaa naxwada ah, mar mar waxaa jirta qaacidadii raajxeed aman xraabka ku wadi karin wصaxiixu qowlka صaxiixa ana damiira damiirka huwa iyaa wey iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna iyaahu ya ah damiir ya ah mafcuul biha iyaada keligeed Ah, kuwa ka daba dhacayana waa xuruuf mahan asmaa maxaa la ydhaha magacooda lawaaxiq halkuu kugu sheegi doonaa insha allah waصaxiixu qowlka صaxiixa ana damiira damiirku huwa iyaa weeye wa ana maa bacdaa waxa gadaalkeeda ku sugana lawaaxiqu waa kuwa soo haleelay lawaaxiqdaasoo tadulu tusayda cala takalumi hadlid aw ilkhidaabi la hadlid aw ilqaybati maqnaasho taquulu waxaa leedahay iyaaya aniga keligay ay adaacad talaamiidu ardadu adeeceen soo horumarintaasaa keligeed laga qaataa qaacidadu waxay tahay taqdiimu lmacmuuli calaa caamilihi yufiidu اlxasra ama qaacidada si kale u dhig taqdiimu maa xaqu taakhiir yufiidu اlxasra taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu اlxasr horumarinta la hormariyo shay xaqiisu yahay in gadaal la mariyo muxuu faa'iidaynaa koobid xasri hadda fiiri iyaaya waa mafcuul bih adaacana waa ficil oo nasbiyey iyaadan atalaamiiduna waa faacilkii iyaaya halkay ahayd in la dhigo gadaal ficilkiiyo faacilka in laga daba mariyo haddaad aragto shay meeshuu lahaa laga soo hormariyey xasriyuu faa'iidaynaa taqdiimu maa xaqu takiir horumarinta la hormariyo shay xaqiisu ah gadaal in la mariyo muxuu faa'iideeyaa yufiid اxasn lafdigii kalena waa la mid taqdiim macmuul macmuula la hormariyo ila iya iyaaya soo maahan macmuul waa mafcuul bihigi waa macmuulkii lagu camal falay yaa laga hormariyey calىa caamilihi oo daaca ah taqdiimu macmuul calىa caamilihi yufiid اlxasra koobid ah, marka isku koob daacada iyaaya aniga kaligay ay adaaca talaamiidu ardadii adeeceen icraab adaa lagaaga raba inaad tidhahdo iyaa damiiru naصbin munfasilu mafcuulu bihi muqadam mabniyu cala sukuuni fii maxali naصb iya yadana waliyaa xarfun daal lmutakalim waxda waad leeda adaaca ficil maadi way atalaamidu waa faacilka wamaa adaaca talaamiidu fiiri damiirka munfasilka maxaa lagu yaqaanaa hadalka lagu bilaabo kara soo laguma dhihin saasa lagu tus iyaaya waa lagu bilawda sooma jeedin iyaaya ah, iyaaya saasaa lagu bilaaba haddana maxaa kaloo lu yidhi damiirka munfasilka xaa lagu yaqaan bacda ilaa u dhaca soo maaha waa kana misaalkeeda isagana wamaa adaaca talaamiidu ardadu ma adeecin ilaa iyaaya aniga maahan qof kale ma adeecin fiid ayadana waa xasri kale ilaadaasaa keenayda xasriga labaduba waa xasrisan yihin wa minhu waxaa ka mida qowluhu tacaala iyaaka adiga keliga ilaahayo aan nacbudu caabudayna waiyaaka adiga keliga ilaahayo aan nasacinu kaalma kaa dalbayna soo ma jeedid icraabteeda abaa lagaa raba lagaaga fadhiya adiga unbaa lagaa raba iyo wa qowluhu tacaala amara allah wuxuu amray allaa tacbuduu inaadnaan caabudin ilaa iyaahu asaga maahan cid kale inaadnaan caabudin alla amray amara ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraabi wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu alى اllah dhe huwa yacuudu calى اllah allahu celi anlaa tacbuduu waa an iyo laa laysku shiday an nuuntii iyo laamtii laysdhexgeliyo laysku idqaamay an nuuntii reebaneed an waxaa tira m waxaa tira mufasira anta waxaa la idhahdaa xarf waxaa la idhahdaa an an mufasirat mabniyn calى sukuni laa maxala lah min اraab waa xaraf waxbaa lagu fasiraa waa xaraf an mufasiratu mabniyn calى sukuni laa maxala lah min اraab laa waa naahiyadii ficilka mudaaric jasmi jirtay laa taxzan laadii wey laa naahiyatu mabniyn calى sukuni laa maxala lah min اraab tacbudu waa afcaal khamse la jasmiye tacbudu ficl mudaaric majzuum bilah وcalaamaة اjasmi xadfu nuun وwaaw اjamacati damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxal rafcin faacil wاlأlifu faariqaة bayna waaw mfradi waaw jamacati ilaa adaatu اstinaaءi mulqaat la camal laha mabniy calى sukuni laa maxal lah min alcraab iya damiiru naصbin munfasil mafcuul bihi mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin wlhaau xarfun daalun ha isku dhihin cala lqaa'ibi iska ilaali waa hadi lagu sambirixan jiray qaar ay yihahdeen cala lqaa'ibi mid naga maqan oon war naga hayn ay u laabeen waa allah waa meel katar ah marka waxaad tidhaahdaa walhaaw xarfun daalun calaa lafdi jalaala aw cala allah iska ilaali oo carabkaaga ka iman haa'ib u laabeen mhm. walhaaw mhm. mhm. xarfun daalun cala allah iska dhe culamada gabalna waxay dhaha xarfun daalun cala almufradi اlmunazahi can dukuuri wاlunuha aladi laa yagiibu caalim اlغaybi والشhahaada ay saas u icraabeen marka mufrad mudakr oo haa'ib ha isku mudakr lama yidha subxaan allah intaasaa kuugu filan halaagba mudakr lama yidha muanas lama yidha alle carabkaaga ka ilaasho carabkaaga ka ilaasho hayehe halkaas un ku joojayna wallahu subxaanaه wa taعala aclam وsala اllah وsلم وbaaraka calى nabiyina mxamed kaasaan fiirayna bal berri sida loo shaqeeyo